رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد intaynaan bilaabin darsigeenna caawa xadiidkii u horeeyey abwaabtii qabayska abwaab muujibaati alqusl xadiidka u horeeya ee caliy bn abi aalib lafdiga axmed uu soo saaray ee ah idaa khadafta almaa faاqtasil min aljanaaba wain lam takun khaadifan falaa takhtasil xaadifan iyo xadafta oo bilxaa ah yuu idin qoraya soo maa xaadifan saasaa sax xadiidku saasuu ugu yaallaa musnadu axmed amaa bilkhaa in la aqriyo oo la yidhaahdo khadafta meesha baan ku arkaa marka lagu noqdo musnadu axmed wuxuu ugu qoran yahay xadafta oo bilxaa walaalaha qaarkood baa baraarujiyey khayr allaha siiyo khadafta khadafa iyo xadafa macnaha ganidda way isugu yimaadaan oo khadfiga waxaa la yidhaahdaa waa markaad muxuu ahaay farganka waay farganka markaad dhagax yarka aada farta iyo suulka ku tuurto waxaa kaloo yidhahdaa ganidoo dhanna waa la dhihi karaa xadafadana asalkeedu waa goynta ganidana way ku timaadaa laakiin xadiidka lafdiga musnad ugu ya musnadka ugu yaallo waa xadafta oo bilxaa intaa way maqsuudku macnaha kitaabu salaa baabu iftiraadiha wamataa kan kitaabu dahaara oo kitaabkii ugu horreeyey ah baan halkaa kaga soo baxnay kitaabkii labaad waay oo ah kitaabu الصalaaة baabu اftiraadihaa waajibnimadeedii baab u yahay farad yeeliddeeda salaadda la farad yeelay iyo wamataa kaana goormuu ahaa goolmaa la farad yeelay can cabdillaahi bni cumara radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi buniya waa la dhisay alislaamu islaamkii baa la dhisay calaa khamsin shan tiir korkoodaa lagu dhisay calaa khamsi dacaa'ima aw qawaacida shahaadati an laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah qiraalkeeda ayaa korkiisa lagu korkeeda lagu korkiisa korkeeda lagu dhisay wa anna muxammadan rasuulullahi inuu yahay la qiro shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu ullah qiraal la qiro cid xaq lagu caabuday inaysan jirin alla mooye muxamedna uu yahay rasuulkii alla soo dirsaday taasi waa ta koobaad wa iqaami asalaati iyo salaadda toosinteeda wa iitaa'i azakaati iyo sakada siinteeda iyo bixinteeda wa xaji lbeyti iyo beytka u qasdidiisa aadidiisa oo la xajiyo beytku waa kacbada wa sawmi ramadaana iyo ramadaanka soonkiisa muttafaqun calayhi saddexdii baa soo saaray xadiidka cabdillahi bni cumar wuxuu ku yimid kama fii saxiixi muslim ibnu cumar markuu xadiidka sheegayay jawaab wuxuu uga dhigayey nin baa wuxuu ku yidhi alaa taqzuu bay ku dhaheen maa duushid ha ah, maxaad u duuli ladahay ku yidhahdeen maxaad jihaadka u aadi ladahay markaasaa ah waxay ku yidhaahdeen wuxuu yidhi xadiidkanuu marka keenay isagoo tilmaamaya inuusan duulaanku farad ahayn xadiidku wuxuu sheegayaa tiirarka shanta ah ee dhismaha islaamku ku taagan yahay kaana sidii teendho oo kale laga dhigay ama guri oo kale shantanna waxaa looga dhigay tiirar tiirka ugu weyne asaasiga ah waa shahaadateynka qiraalka la qiro laa ilaaha ila allah iyo muxamedun rasuulka ilaah afarta kalena waa afarta tiir ee dhinacyaha ka taagan wey macna xadiidkan waxaa meesha loo keenay salaaddu inay farad tahay oy arkaanta diinta ka mid tahay waana laysla yahay khilaaf kuma jiro inay fariido tahay inay tiirka labaad tahayna iyadana layslama diidanaa tiirarhka shanta ah midka u weyn oo shahaadateynka ah hadduu ruuxu jebiyo inuu gaaloobayo waa la isku waafaqsanya afarta kale oo salaadda iyo sakada iyo xajka iyo soonka hadduu ka tago isaga oo qirsan afartaba khilaaf baa ku jira waana afar riwaayo oo imaam axmed waxaan dhihi laha afartaba riwaayaad imaam axmed baa ku jira salaadaasi khilaafkeedu aad u weyahay waana u tegi doonnaa insha allahu tacala waa tilmaami doonnaa wa can anas ibni malikin qaala wuxuu yidhi furidat waa la waajibiyey cala annabiyi nebiga korkii sal lla lay ayaa lagu waajibiyey furida waa la waajibiyey cala nabiyi cala annabiyi nebiga korkii sal lla lay slam salaadihii baa lagu waajibiyey leylata usriya bihi habeenkii la dheelmay khamsiina konton iyadoo ama hamsiina baa lagu waajibiyey uma kadibna naqasat way isdhintay konton baa la saaray salaadood way isdhintay nuqisat haddii la yidhaahdana waa la dhimay waaye oy saa idiin xarakaysanta ayib dhimideedana xadiidka uu iska soo gaabiyey sabab waxaa u ahayd waxaa u ahaa nebiyullaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam oo markuu nebigu soo qaatay kontonka salaadood ayuu wuxuu la kulmay nebi muuse markaasu wuxuu ku yidhi anigaa reer bani israa'iil hortaa tijaabiyey ummaddaadu kontonka salaadood kama bixi kartee alla ku noqo weydiiso inuu kaa fududeeyo nebigu waa laabtay sal lla alay slam shan baa laga tuuray haddana waa soo noqday haddana nebi muusaa celiyey si u waday u waday u waday shantanay ku soo fadhiisatay marka uma kadibna nuqisat waa la dhimay xataa jucilat ilaa laga yeelay khamsan ilaa shanta laga yeelay uma kadibna nuudiya waa la dhawaaqay shantaa markii ugu dambaysay ee loo soo dhiibay ayaa haddana nebi muuse soo maray calayhi salaam markaasuu nebi muuse ku yidhi shantan xataa ma kari kartaan shantan xataa la noqo alla weydiisa inuu idinka fududeeyo markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay waslam waan xishoonayaa muusow konton inta laga soo kaxeeyey oo shan la keenay inaan shan alla kula noqdo waa xishoonaya markaasaa dhawaaqan yeedha marka uma kadibna nuudiya waa loo dhawaaq waa la dhawaaqo waxaa la yidhi yaa muxammadu muxamedow innahu amar iyo sha'niya laa yubaddalu lama bedelo alqowlu odhaahdii ladaya agtayda lama bedelo odhaahdaas iga soo fushay iyo go'aankaasi isbeddel male waa wa inna laka waxaa kuu sugnaaday bi haadihi alkhamsi shantaas salaadood sababtood waxaa kuugu sugnaaday khamsiina konton salaadood baad ku leedahay yacni kontonka shanta salaadood sababtood baa waxaad ku helaysaa konton salaadood ajirkoodii iyo hawaabkoodii weeye fadligooda rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wannasaa'iyu waatirmidiyu wasaxaxahu tirmidina waa saxiixiyo xadiidka xadiidka bukhaariiyo muslim baa soo saaray min xadiidi anas lafdigooduna waxa weeyaan hiya khamsun wa hiya khamsuun laa yubaddalu alqowlu ladaya sidaasay bukhaari muslim ku wariyeen waa shan salaadood ajirkooduna waa konton hadalkana agtayda lama beddelo lafdi kalena wuxuu ahaa hunna khamsun wa hunna khamsuun iyadana uu sugan yaha oo saxeyn ku yaalla marka xadiidku waa xadiid sugan wa muhimmadduna waxa weeye inay salaadaha shantii farad yihiin maxaa yeelay furidat cala annabiyi nebigaa lagu waajibiyey sal alay waslam haddii nebiga lagu waajibiyeyna ummaddiisana waajib bay ku tahay leanno wixii nebiga loo jideeyey qaacidadu waa saa wixii nebiga loo jideeyey ummaddiisuna way la wadaagtaa haddii aynan la wadaaginoo nebiga ay khaas ku tahay waa in daliil takhsiis loo helo daliil khasisaya waa in loo helo wixii aan daliilu takhsiis loo helin nebiga sal alla alay wasalam xataa haddii lagu halqabsado magaciisa loogu dhawaaqo ummadduna waa yani la qabtaa wey maanaa xukunkaasi way la wadaagtaa ayib xadiidku waxaa kale uu faa'iideynayaa salaadu martabada iyo qiimaha ay leedahay darajada ay ilaahay agtiisa ku leedahay iyo shareecada dhexdeeda leanno axkaamta shareecada axkaamta shareecada inteeda kale iyo waajibaadka kale nebiga sal alla alay wasalam waxaa loogu soo dhiibay biwaasitati jibriil baa loogu keenay jibriil baa loo soo dhiibay jibriil baana nebiga soo gaadhsiiyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh xukumka keliya ee nebigu si toosa uu u soo qaatay ee jibriil uusan u dhaxaynin waa salaadda fardinteediiyo waajibinteeduna waxay ka dhacday toddobada samo korkooda marka khasaa'ista waxay ka mid tahay salaaday ka mid tahay iyo sida yani waxa weeyaan allah tabaaraka watacaala uu u weyneeyey ayb wa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi furidat waa la waajibiyey alsalaatu salaaddii rakcatayni iyadoo abaa la waajibiyey uma kadibna haajara wuu hijrooday annabiyu nebigu sal lla lay waslam fa furidat markaasaa la waajibiyey arbacan afar baa la waajibiyey ama arbacan iyadoo abaa la waajibiyey wa turikat waa laga tegey salaatu safari ruuxa socotadaa salaadiisii cala alawali sidii horaa looga tegay kii hore korkiisa sidii horaa loo dahay iyada oo iyada lama bedelin rawa waxaa wariyey axmed walbukhaariyu axmed riwaayadiisu wuxuu ziyaadiyey ila almaqriba fainaha kanat alaaan salaada maqrib mooye maxaa yeeley iyadu weligeedba saddex bay ahayd ayib xadiidka caaisha wuxuu tilmaamayaa asalkii salaada nebiga sal lla alay waslam intuu maka joogay salaadaha dhan waxay ahaayeen laba laba ragcadood wax intaa ka siyaasan ma jirin markuu soo hijrooday oo madiino soo aaday baa marka salaadaha afartaa afar afar laga dhigay oo labalaba lagu siyaadiyey yacani duurka iyo casarka iyo cishaha baa labalaba lagu daray amaa salaadda maqhribka ayada sideedii baa loo daayey saddex bay ahayd saddexdiin baa loo daayey waxaa kaloo sidiisii loo daayey oo isagana siyaadadan dambe ee hijrada kadib timid aynan saamaynin ruuxa socotada oo ruuxa socotada isaga salaaddiisa waxaa loo daayey sidii hore ee labalabada ahayd xadiidka caaisha sidaasuu tilmaamaya waxaa loo deliishadaa xadiidkan meeshan hadda waxaa loo keenay oo uu deliishanayaa sheekhu furidat isalaa halkaasuu ka deliishanaya salaadii baa la waajibiyey oo la farad yeelay ayb laakiin waxaan u tegi doonaa insha allahu tacala abwaabta uu kaga hadli doono salaadaha musaafirka ayuu xadiidku ku soo noqon doonaayo waxaa deliishanaya culimmada qabta salaada musaafirku waa uun laba ragcadood kamana siyaado labada ragcadoodna rukhso ma ahee waa casiimo sidaa unbaaba u yaaba loogu jideeyeyba wax ka siyaasanna mama tukan karaba madhabkaana waa madhabka xanafiyada mas'aladuna daliil ahaan saasay ku xoog badan tahay waase u tegi doonnaa insha allahu tacaala maxaa yeeley nabigeenna sal alla lay wasalam intii uu noolaa lama hayo isagoo socoto ah oo laba ragcadood ka badan tukaday salaadda maqhribka meesheeda waa laakiin salaadaha afar afartaa isagoo socotaa oo afar tukaday lama hayo noloshiisii nabiga sal lay slm xadiidka caaisha marka macnaha uu tilmaamayo waxa weeye salaadda musaafirku waa un lababa sideedaba kama tukan karo wax laba ka siyaadsan macnahaasay tilmaamaysa waan u tegi doonaa masalada ab meelaheedaan ugu tegi doonaa insha allahu tacala وعن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا nin ree baadiye ah ayaa jaaءa yimid ilىa rasuuli الlahi sl اه عليه وsلم rasuul allu u yimid haa'ir الra'si xaal uu yahay mid madax kacsan haa'ir الra'si waxaa laga wadaa timaha magii madaxiisa ayaa waxay yihiin kuwo firirsan oon isku hagaagsanayn yacni waxa weeyaan waa iska basaasan yahay oo timihiisa waxaa ka muuqda iskuma hagaagsanoo ma shanlaysnooo iyaga dhanba waa iska firirsan yihiin manaa iska kacsan yihin haair rasi saasaa laga wadaa haaira shacri ra'si baa laga wadaa madaxa laftiisa maa fa qaala markaasaa wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow akhbirnii iiga waran maa farada allahu wuxuu alla waajibiyey calaya korkayga igu waajibiyey oo min asalawaati salaadaha ah ama min asalawaati salaadaha xaggooda igaga waajibiyey fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam alsalawaat alkhams waa shanta salaadood asalawaatu weeye waxa alla kugu waajibiyey alkhamsu ee shanta ah ilaa an tatawaca inaad siyaadsato mooyaane shay-an wax inaad adugu kororsato mooye inaad adugu wax siyaadsi iyo khayrbadsi iska gasho mooye wax salaada waa shantaa oo waajib kugu ah ayib fa qaala markaasaa wuxuu yidhi akhbirnii iiga warran maadaa maxay buu farada allaahu alla waajibiyey calaya korkayga min asiyaami soonka xaggiisa soonkana maxaa lagu waajibiyey faqaala markaasaa wuxuu idhi shahru ramadaana ramadaan bisheeda ayuu alla waajibiyey inaad soonto ilaa an tatawaca inaad siyaasato mooyaane shay-an wax adiga inaad wax kororsato marka aad soon sunnaa iyo khayraadka iska badsan mooye fa qaala markaasaa wuxuu idhi akhbirnii iiga warran maadaa maxay buu farad allahu alla waajibiyey calaya korkayga min azakaati sakada xaggeeda maxaa sakoo iyadana waajib ku ah qaala markaasaa wuxuu idhi fa akhbarahu nebigu wuxuu u warramay sal lay fa ahbarahu ninkaa wuxuu u warramay rasuulullahi rasuulka alle wuxuu u warramay bisharaa'ici alislaami islaamka sharaa'icdiisii iyo axkaamtii shareecada kullihaa dhammaanteed waxaa laga wadaa waajibaadkii waaweynaa ah, ayaa wax badan looga sheegay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi intaasaa laazim kugu abaalay waxaad adigu siyaasanaysana waa hawl kuu taalla fa qaala markaasaa wuxuu yidhi waaladii mid baan ku dhaartay akramaka ku karaameeyey allaha ku karaameeyey baan ku dhaartay laa atatawacu ma siyaadsanayo shay-an waxba wax sunno ah oon agtiisa mari maba jiraba isku lugoyn maayo walaa anqusu kana nusqaamin maayo mima farad allahu wuxuu alla waajibiyey calaya korkayga igu waajibiyey shay-an waxba ka nusqaamin maayo wax ilaahay uu ishaarayoo farad ana waxba ka dhimi maayo amaa intaa wixii ka siyaasan ah ag mari maayo ayb fa faqaala markaasaa wuxu yidhi rasuululahi sal alay waslam rasuulku wuxuu yidhi aflaxa wuu liibaanay in sadaqa hadduu run sheegay aw amase wuxuu yidhi dakhala wuu galay aljannata jannaduu galay wuu geli doonaa baa laga wadaay in sadaqa hadduu run sheegay oo maxay ku run sheegay ballanqaadka ah in uu ilaalinayo faraa'idta iyo waajibaadka xataa waxba yuusan ku siyaadinin waxbana uusan ka dhimaynin ballanqaadkaa hadduu ka run sheego oo saa u fuliyo jannaduu gelayaa buu nebi uri sal lay slam waana liibaanay saas way maanaa xadiidka muttafaqun calayhi bukhaari muslim iyo axmed baa soo saaray muxuu ahaay wuxuuna hadda u deliishanayaa nebiga markii uu weydiiyey ninkaas acraabiga ah salaadaha maxaa igu waajiba wuxuu nebigu yidhi shanta salaadood farad waaye marka halkaasuu ka deliishanaya ayib xadiidkuse wuxuu faa'iidaynayaa salaadaha shanta ah waxaan ahayn inuusan waajib ahayn baa loo deliishan oo sheekhu siduu tilmaami doono xadiidka fii saxiixi muslim buu ku yaallaa waxaana la socda markuu muslim ku yaallo siyaado ah aflaxa wa abiihi in sadaq aw dakhala aljannata wa abiihi in sadaq ah, wa abiihidaasaa la socoto kelimada wa abiihi ee riwaayada muslim ku jirtaay waa shaadda waay kelimadaasi waa daciifa waa shaada sida uu tilmaamayo sheekh albani iyo keyrkii ay tilmaamayaan ayib maxaa yeelay eh, yani waxa weeyaan eh, ragga wariyey iyo ragga ka tegey kuwa ka tegey baa xoog badan min hada min hadihi alxayfiya marka shaada ku tahay oo ay daciifo ku tahay macnaha ayib saas daraaddeed baa waxaad ka nasanaysaa mar hadday daciifo tahay jawaabaha faraha badan ee culimmadu isku dayeen inay ka bixiyaan maxaa yeele waa abihii waa dhaar waana u tegi doonaa oo darsigeenna caway ka mid tahay cid aan allah inaan lagu dhaaran karin seebuu marka waa abiihi a ah, nebigu ugu dhaartay marka haddiiba ay daciif noqoto dee maba jirtaba saasay marka kaga kaaftoomaysa laakiin culimmadu jawaabo kaloo badan bay bixinayaan waa culimmada ay kelimada agtooda ka sugantay wa fiihi waxaa ku sugan buu idhi xadiidkan sheekhu wuxuu yidhi fiihi xadiidka waxaa ku sugan mustadilun a ah, ama mustadallun deliishii baa ku sugan liman cid bay ugu sugan tahay lam yuujib aan waajibinin salaatal witri salaada witirka walaa salaata alciidi iyo salaada ciidda toona nabiga markuu caraabigu weydiiyey maxaa salaad igu farad igu waajiba shan unbuu yidhi sooma shan buu yidhi meeshaa waxaa ka baxay marka waxaa shantaa ahaynoo salaad ah waajib maaha faradna maaha waxaa deliishanaya culimmada qabta salaada witirku laazim maaha waajibna maaha salaadda ciidduna waajib maaha salaado kaloo fara badanna waajib maaha waxaan shantaa ahayn waajib maaha waana jumhuurta waay culimmada qaar baa waxay qabaan witirku waa waajib ciidduna waa waajib salaado kale waa waajib salaado badan bay waajibinayaan ayib xadiidkani marka waxaa deliishanaya jumhuurta oo qaba shantaa salaadood waxaan ahayn oo salaad a waa un sunno ayib laakiin xadiisku macnaha inuu faa'iideeyo waxoogaa ishkaal iyo ictiraad baa ku jira maxaa yeelay xadiis nusuustii nusuusta hore ee soo degta timaanaysa mabaadi'ul islaam islaamka bilowgiisa imaanaysa haddana ay ka daba imaanayso axkaam kaleoo fara badan iyo nusuus badanoo xambaarsan axkaam kale lama dhihi karo tii hore ee la sheegay haddii laga waayey tan dambe dib ka timid farad iyo wujuub lagama faa'iidaysanayo sababtu waxa weeye saan ogsoonnahayba shareecada axkaamteedu waxay u soo degtay qayb bay usoo degtay in yar in yar soo ma yacni waxay degaysay labaatan iyo saddex sanay degaysay sannadihii ugu horraysay wixii soo degay ee waajib ahaa haddaad uu tidhaahdo intaa unbaa waajib ah ama sannadihii ugu horreeyey wixii xaaraam la xarimay ee soo degay aad tidhahdo intaa unbaa xaaraan ah waxayna kutusaysaa intii wiii kaintaa wixii ka soo hadhay inaysan xaaraan ahayn sax maaha ama intaa wixii ka soo haray inaysan waajib ahayn sax maa leanna waxa weye xilligaasay waajib ahayd intaasi xilligaasay xaaraam ahayd intaasi maxaa ka dambeeyey adillo kaloo fara badan oo ku dartay waajibaadka waajibaad kale ku dartay soo ma muxaramaadkana muxaramaad kale ku dartay lama dhigi karo marka tii hore haddii laga waayo bes sax ma ah istidlaalkaasi istidlaal sax maaha masaladuna muran baa ku jira witirkana waa laga muransan yahay salaada ciiddana waa laga muransan yahay salaado kalena waa laga muransan yahay waan utegi doonaa insha allahu tacala meeshoodan utegi doonaa ayib baabu qatli taariki salaa wuxuu baabu yahay taariku salaadka dilkiisa ruuxa salaada ka tegay in la dilayo in la dilayo jamaahiiru ahlilcilmi baa qaba in dil dilkiisu yacni waxa weeyaan uu yani xalaalu dam inuu yahay oo la dilayo ma laga toobad dalbayaa waa say u badan yihiin markii lasoo qabto oo salaadda uu ka tago intaan la dilin salaadda tukaa la dhihi hadduu markaa salaadda bilaabo dilka waa laga baajinaa fain ta fain taab wa ilaa qutil hadduu diido oo salaaddii uu yidhaahdo ma tukanayo issoo taago qortaa loo casaynaa marka ayib istitaabadana waxaa qaba jumhuur alculamaa waxaa la isweydiinayaa marka hal la dilee maxaa lagu dilayaa ma gaalnimaa loo dilayaa iyo inuu murtad yahay oo markaa meydkiisa iyo axkaamta la siinayo waa axkaamtii murtadka ruux diinta ka baxay mise waxaa loo dilayaa muslim caasiya inuu yahay inuu muslim caasi yahayo waa muslim xad shareeca ay fuushay sida zaanigoo kale iyo qaatilka oo kale la qisaasayo oo kale iyo dadkaa dilku ku waajibay waa muslim axkaamtii muslimkuna qaadanaya dilkuna waa xad sharci ah labadaa kee uu yahay labada isugu khilaafsan yahay waa u tegi doonaa yaa qaba waa kaafir qolada qabta waa murtad diinta ka baxay dilkiisa waxay leeyihiin waa qatlulmurtad axkaamta la siinayana waa axkaamta murtadka qolada kaleetana waxay leeyihiin mehe waa muslim caasiyehe waxaa loo dilayaa xaddan baa loo dilaya ee kufran looma dilayo masaladu marka waa masalo khilaafiya bayna mxuu ahaay bayna asalaf culimada sunnada dhexdooda can ibni cumara radia allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lla lay qaala wuxuu yidhi umirtu waxaa lay amray an uqaatila inaan la dagaalamo annaasa dadka xataa yashhaduu ilaa ay qiraan an laa ilaaha cid xaq lagu caabudo inaysan jirin ila allahu alla mooye wa anna muxammadan muxamedna rasuulullahi inuu yahay ilaa ay ka qiraan wayuqiimuu ilaa ay toosiyaan alsalaata salaada ilaa ay toosiyaan oo wayu'tuu ay bixiyaan oy siiyaan alzakaata zakada ay siiyaan fa idaa goortii facaluu ay falaan daalika arrinkaa saddexdaa arrimood markay falaan casamuu way dhowreenoo waa ilaaliyeen minnii aniga xaggayga dimaa'ahum dhiigagooda iyo wa amwaalahum xoolayaalkooda ayay iga ilaaliyeen oo iga ilaasha iga dhowrsadeen iga dhowreen ilaa bixaqi alislaami islaamka xaqiisa mooye oo dhiiggaaga iyo xoolahaaga xaq islaam hadduu galo tawxiidkiiyo salaadda iyo sakadaba bixiye intaba adoo bixinaya haddana waxaa dhici karta dhiiggaaga inuu xaq islaam galo ama xoolahaaga inuu xaq islaam galo ilaa bixaqi lislam saasa laga wada maxay noqon kartaa maalan maalan ruux baad dishay kas baad u dishay waad ashahaadanaysaa waadna tukanaysaa sakadiina waad bixinaysaa ruux baad kaw ka siiso kas u dishay ma lagu daynaa ya ma saddexdii buu la yimido waa la nabadnabadgeli aldhihi maya waa lagu dili xaggee laga qaadanaya ilaa bixaqi lislaam bay gelaysaa waad zinaysatay adoo guur kuu horreeyey dhagax baa lagugu dili hadda waad tukataa sekadaad bixisaa shahaadateynkana waad la timid waa lagu dili sababtu maxay tahay ilaa bixaqi lislaam bay geli ah, halkaasaad soo gelaysaa marka halkan waxaa gelaya marka ilaa bixaqi lislaam yacni eh, dhiigga wixii ku saabsan dilka ruux dadka isagoo muslim ah la dilayo ilaa bixaqi lislaam bay soo gelaysaa isagoo muslim ah shareecadu dilkiisa bannaysay xoolahaagana way geliyo haddii aad dhib geysato ood ruux kama u disho mag baa lagaa qaadi a xoolahaaga markaa waa lagaa qaadi waxbaad kharribtay oo xooladaad leeyihiin baad baabi'isay waa lagaa qaadi nafaqaad baa kugu waajibiyey iyo biil waa lagaa qaadi ilaa bixaqi lislaam waay saas man marka macnahaas wey man casamuu minii dima'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqi lislaam ilaa islaamka xaqiisa mooye oo islaamku wixii xuquuqe markaa ama naftaada ama uu xoolahaaga ku yeesho taasi waa meesheeda wey wa xisaabuhum xisaabtooduna cala calallaahi alla korkiisay ahaatee caza wajalla maxaa ah, laga wadaa wixii intaas ka hooseeyo qarsoon ruuxii waa shahaadanayaa waana tukanayaa sakadiina waa bixinaya waxaasoo dhanba inuu ku dhuumanayaa dhici karta oo yna daacad ahayn soo ma ama inuu ku danaysanayaa dhici karta wixii intaa ka hooseeya hawshiisu nooma taallo annaga walaa dawlad uma taallo walaa nadaam uma taallo wixii intaa ka hooseeya xisaabteeda ilaahay baa iska leh maxaa qalbiga ugu jira ma daacad buu ka yahay kama aha hawshaasi waa hawl ilaahay u taalla wa xisaabuhum cala allah ilaahay baa kala xisaabtamay laakiin annaga maxaan qaqabanaynaa wixii uu noo muuqda intaa hadduu la yimaado munaafiqba ha ahaadee wuu nabadgeli soo ma dhiiggiisa iyo xoolihiisa iyo naftiisii waa nabadgelayaa amaa munaafiqnimadiisii hawsha u qarsoon wa xisaabuhum cala allah ah, hawshu inay isku qasanta maaha marka waxna ilaahay baa leh waxna muxuu ahaay eh, nidaamka jira iyo eh, yaa wax ka qabadkiisa leh muttafaqun calayhi alimaam suyuuti caleyhi raxmatullahi wuxuu tilmaamaya iyo sheekh albani xadiidkaasi inuu yahay xadiid mutawaatir ah leanna saxaabo aad u fara badan ayaa laga wariyaa xadiidka macnaha tilmaamaya ayib silsilada saxiixada afar boqol iyo toddoba ayuu kaga hadlaya weli axmed axmed waxaa u sugnaaday milahu xadiidkaa mid la mida min xadiidi abi hurayra sheekh albani wuxuu leeyahy sanadkiisu waa xasan fatxulbaarigana wuxuu u tiiriyey ibn xajar ibnu khusayma u tiiriyey xadiidka abu hurayra oo ibnu cumar xadiidkiisuu ku macno yahay macnaha xadiidka marka xaggee laga deliishanaya taariku salaadka in la dilayo ya leanna ruuxa dilkiisa waxaa baajiya saddex arrimood sida xadiisku sheegay soo ma saddex arrimood waxaa ka mid ah salaaddaa ka mid a marka hadduusan salaaddii tukanaynin xadiidka waxaa laga qaadanayaa inuusan dhiiggiisu macsuum ahayn soo saas maa ilan dhiigga waxaa dhowra salaadda tukashadeeda hadduusan salaaddii tukanaynin dhiiggiisu markaa macsuum ma aha ee waa la daadin sidaasuu xadiidku marka kugu tusayaa sekadii baa iyadana lagu daray a gaaladana waa ka rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala fain taabuu wa aqaamuu الصalaata waaatu zaka wa aatow الzakaata fakhalluu sabiilahum wa aatuu zaka yaani hadday shirkiga ka soo noqdaan iyo gaalnimada ay salaada toosiyaan sakadana bixiyaan jidkooda ka wareega marka daaya nabadgeliya aayaddii kalena waxay ahayd fa ikhwaanukum fi ddiin markaasay diinta walaala idinkula yihiin bimacnaa haddayna tawxiidka la imaanin walaalama tihiin haddayna salaada tukaninna walaalama tihiin haddayna sekada bixinina walaalama tihiin alquwa diiniya ayaa la anfiyey aayadda horena waxay faa'iidaynaysaa inaan la daynaynin hadduu salaadii ka tago zakada ka tago ama shahaadateen ka tago inuusan dhiiggiisu macsuum ahayn saas way macnaa wacan anas ibni malikin qaala wuxuu yidhi lamaa tuwafiya markii la oobsaday rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka markii la oobsaday ayaa irtadat waxaa noqotay oo diinta ka laabtay alcarabu carabtii baa diinta ka noqotay ayib dadka diinta ka laabtay markuu nebigu dhintay sal alay waslam carab badankeed bay ahayd in qabaa-ishii dib ka soo islaamay in badan oo ka mid ah diinta ka labtay dhowr magaalaaba soo hadhayba dadkii hore unbaa soo hadhay ayib qaarkood sekaday diideen oo waxay is yidhaahdeen khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum wa tusakiihim nebiga unbaa sekada qaadi jiray hadduu dhintayna sekadii de ciddii qaadi lahay tagta laguma lahay soo istaageen qaarna islaamkii o dhan bayba ka noqdeenoo waxay rumeeyeenba rag dib ka soo baxoo nebinimo sheegtay waaba ka laabteen sida reer baan xaniifiya niman leh marka qolyahaasoo dhan ama sekadii bay diideen ama diintii bay ka laabteen kulli saxaabadu way isku dareen laba kala reebi irtadat alcarabu carab waa ridoodoo diintii bay ka laabatay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi cumaru cumar yaa abaa bakrin abubakarow kayfa sidee baa tuqaatilu ula dagaalami alcaraba carab seed ula dagaalami dadkan shahaadataynka qiraya ee ashahaadanaya seed ula dagaalamay buu ku yidhi saas wey carab macnaaskooda kayfa tuqaatilu lcarab lafdiga kala cabir yani xadiiska alfaadiisa kala cadaynayso yani waxa weeyaan carab carabnimadu dhiigga ma ilaalise laakiin wuxuu ka wadaa dadkan islaamay ee shahaadateynka qiraya seed ula dagaalamaysa fa qaala markaasaa wuxu yidhi abubakrin abubakar wuxuu yidhi inamaa qaala wuxuu uu yidhi rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa ay qiraan an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulullah wa yuqiimuu ay toosiyaan alsalaa oo wayu'tuu ay bixiyaan azakaata zakada ay bixiyaan ayib rawa waxaa wariyey annasaa'iyu nasaa'i baa wariyey xadiidka dhammaystir buu leeyahayo hadalkaa markuu yidhi buu yidhi cumar uun arkay abubakar siduu ugu qanacsan yahay dadkan in lala dagaalamo ayaa waxaan ogaaday buu yidhi inay xaq tahay yani cumar waa isdhiibay marka cumar waa ku raacay saxaabadii kalena waa ku raaceen abubakar fa saarat ijmaacan saxaabada ijmaacooday ahayd dadkaa in lala dagaalamo waana xuruubta loo yaqaano xuruubu ridda waxayna ka mid tahay manaaqibta asidiiq abubakr sidiiq radia allahu tacaala canhu manaaqibtiisa waa weyn bay ka mid tahay leanna waxa weeyaan dadku hadday diintii ka noqdeen in diinta dib lagu loogu soo celiyo kufrigan iyo riddadan soo baxayna lala dagaalamo manqabo aad u weyn oo abubakar uu ka tegay bay ahayd saas way maanaa saxaabaduna markii dambe ay ku raaceen bal muddadii uu hayay xilka muslimiinta muhimmadda ugu weyna uu qabtay waxay ahayd dadkii ridoobay inuu qaarna diinta ku soo celiyey qaarna baabiyey oo la dagaalamay macnaha xurubu ridda saxaabo aad u fara badanna waa ku tageen masaladu marka masale caana wey rawahu anasaa'iyu nasaa'i baa wariyey xadiidkaasi waxaa kaloo isagana soo saaray bayhaqi bal xadiidka abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i lafdi kale ku wariyeen lafdiguna waxa weeye wuxuu yidhi umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa ana cabdu cabduhu warasuuluh wa an yastaqbiluu qiblatana wa ya'kuluu dabiixatana wa an yusalluu salaatana a waxaa lay amray inaan dadka la dagaalamo ilaa ay shahaadateynka qiraan qibladanadana ay u jeedsadaan waxaan gowracnana ay cunaan salaadannadana ay tukadaan faida facaluu dalika intaa hadday sameeyaan faqad xarumat calayna dimaa'uhum wa amwaaluhum ilaa bixaqiha markaasay xaaraan naga tahay xoolahooda iyo dhiiggoodu ilaa xaqeeda mooye lahum maa lilmuslimiina wa calayhim maa cala almuslimiin intaa hadday la yimaadaan wixii xuquuqee muslimiintu leeyihiinna way yeelan wixii waajibaadee iyo mas-uuliyaadee muslimiinta lagu leeyahy korkoodana waa lagu yeelan muslimiin bay noqdeen wey macana xadiidka lafdigaas ayaa abu daawuud iyo tirmidi iyo nasa'i ku wariyeen ama lafdigan meesha inoo yaalla alimaamu nasa'i baa soo saaray waana xadiis saxiixa wey alimaamu tirmidi ayaa saxiixinaya bal kan dambeen hadda sheegnay qaybtan ugu dambaysee lahuma lilmuslimiin wa calayhim maa cala almuslimiin intaa marka laga reebo intiisa kale bukhaari baa soo saaray qaybta hore bukhaari baa warinaya oo qolyahaas la warinay macnaha amaa qisada ku saabsan carab ridoobiddii ay diinta ka noqotay iyo mowqifkii abubakr sidiiq iyo ninqaashkii isagii dhex maray ee cumar iyo go-aanku siduu ku dambeeyey xadiidkeedu wuxuu ku yaallaa sixaaxda iyo sunanku ku yaalla saxiix bukhaari iyo muslim iyuu ku yaalla min xadiidi abi hurayra iyo kayrkiiba macnaha waa xadii mutawaatira wa ayib xadiidka waxaa loo keenay hadda iyo oo meesha loo keenay ee mas'alada ah yacni xadiidka yacni nebigu sal alay wasalam la dagaalamidda dadka waxa uu ku xidhay oo xad u ah lala dagaalamayaa ilaa ay saddexdaa arrimood la yimaadaan shahaadataynka salaada iyo zakada labada xadiid kan iyo ka ka horreeyaba marka waxaa lay amray inaan la dagaalamo leanna la dagaalamka maxaa ka laasimaya la dagaalanka dil baa ka laasimaya cidda laguu fasaxay inaad la dagaalanto waxaa ka dhalan kara la dagaalanka dil baa ka dhalan kara soo ma halkaasaa laga deliishanayaa marka in taariku salaadka dilkiisuu bannaan yahay sidaasaa loo daliishanaya xadiidka ayib wa can abi saciidin alkhudri qaala wuxuu idhi bacaa waxaa diray caliyun cali baa diray wa huwa bilyaman isagoo yaman jooga ila nebiy nebiga xaggiisa wuxuu usoo diray biduhaybatin gabal dahab ah ayib faqasamahaa nebigu waa qaybiyey sal lla lay slam gabalkii dahabka ahaa bayna arbacatin afar nin dhexdood buu u qaybiyey afar buu u kala jaray yacni waxa weeyaan afar oday cuyaynat ibnu xisnin iyo aqrac ibnu xaabis iyo zayd alkhayl iyo calqamat ibnu calaasa afartaa ninoo odayaal ahaa rawgaasiyoo salaadiinahoo magac lahaa ah ayuu nebigu u kala qaybiyey salawatu rabbi waslamu caleyh iskana cusba fa qaala markaasaa wuxuu yidhi rajulu nin baa wuxuu yidhi yacni rag waxay ahaayeen odayaal ah oo mujtamacaadkooda magac ku lahaa laakiin islaamnimadoodu iska cusubta xoogaa marka nebigu sal lla slam qalbigoodu kusoo jiidanaya ayib fa qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ittaqi llaaha alla ka baq ah, ilaahay ka baq ah, sidani si maaha warse wax ka yihiin ah, cadaalad samee buu leey maxay tahay dhowrka odayeed buu xoogaaga annagii u qaybisay cadaalad samaysi dad baa ka baahi badan kuwaa sidana warkaasu wada ayib fa qaala nebigu wuxu uhi sal lla alay aslam waylak war hoogaage habar qabe awalastu miyaanan ahayn axaqa ahli اlardi dhulka inta ku nool midka ugu xaqnimo badan an yattaqi illaaha inuu alla ka baqo cidda ugu mudan dhulka inta ku nool inuu alla ka baqo soo aniga maaha a bimacnaa waxa weeyaan cid iga mudani ma jirto alla ka baqidiisa xadiidkii kalaa tilmaamayo innii akhshaakum lillaahi waatqaakum a aniga ilaahay idinku cabsi badan oo idinku qashiyo taqo badan way maana waa sidaa ayb uma kadibna wallaa waa jeesaday alrajulu ninkii waa jeesaday ninkaasi culimmada qaarkood munaafiquba habay leeyihin qaarna waxay tilmaamayaan maehe ninku caqiide faasidoo xambaarsanaayo waa uun afkaartan khawaarijtan iyo dadka isla quman oo wixii isaga ka gadi ka soo hadhay oo dhanna uu la qalloocsan yahay xataa nebiba ha ahaado ilaan sifaadkooday ka mid tahay khawaarijta inay iyagu iscajabiyaan wixii iyaga ka soo hadhayna ay u arkaan inay khariban yihiin marka xataa nebi maxamed buu arkaa inuu yani wax wey khaldamay oo muxuu cadaaladda ka tegay uma walla rajulu ninkii waa jeesaday faqaala khaalid ibnu waliid baa wuxuu yidhi riwaayo kalena cumar bay ka dhigaysaay yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow alaa adribu miyaanan garaacaynin cunuqahu luquntiisa ninka hadalkaa ku hadlay ee ku tuhmay ee cadaalad darro kugu tuhmay ma istaahilo inuu sii noolaaday qoorta ma ka jara igu fasax waa fa qaala nebigu wuxu uhi sal lla slam laa maya ha dilin lacallahu waxaa laga yaabaa inuu mudan yahay lacallahu inuu wuxuu mudan yahay an yakuuna inuu yahay yusallii mid tukanaya inuu tukadaa laga yaaba haynugu dilin buu hi ah, waxaa dhici karta inuu tukado ayib fa qaala markaasaa wuxuu yidhi khaalidun khaalid wuxuu yidhi wa kam min musallin badanaa mid tukada oo yaquulu odhanaya bilisaanihi carabkii carabkiisa ka dhahaya maa laysa biqalbihi waxaan qalbigiisa ku jira ah, ah, yani waxa weeyaan dad badan oo salaad tukanahaya ayaa carabka waxay ka leeyihiin buu ihi waxaan qalbigooda ku jirin qalbigooda uma degin diintu kuwo badan baa salaadda saa u tukanaya bu marka ma salaadun baa dadka lagu dayni hadday tukadaan ma layska daynuun warkaasuu wadaa khaalid a kam min musallin mid tukada badana oo yaquulu la bilisaanihi carabkiisa maa laysa biqalbihi waxaan qalbigiisa ku jirin carabka ka dhahaya oo munaafiqu ka wada faqaala markaasaa wuxu uhi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi innii aniga lam uumar layma amrin an unaqiba inaan fatasho ama aan baadho can quluubi innaasi dadka qalbiyadooda walaa ashuqa inaan jeexana layma amrin butuunahum caloolahooda oo laabta iyo uurka ugu jira inaan jeexo oon ogaada la iima dirin la iimana dirin inaan faaq faaq oon faydo oo aan la iima dirin hawlaha iyada waxaan kaga kaaftoomayaa waay daahirka ma tukadaa hadduu tukado la iima dirin ma daacad iyo dhabbay ka tahay mise khaa'in munaafiqa waay hawshaa la iima dirsanin mukhtasarun way xadiidku mid la soo gaabiyey min xadiidin baa laga soo gaabiyey muttafaqin calayhi wa fiihi waxaa ku sugan buu sheekhu yidhi mustadallun liman cid yaqbalu aqbalaya tawbata zindiiq zindiiqa tawbadiisa cidda aqbalaysa ee qabta in la aqbalayo laga laga oggolaanayo ayaa xadiidkan daliishanaya ayib xadiidka baabkan meesha uu calaaqada kala leeyahy waxa weeye nebigu sal alla alay waslam ninka noocaas yidhi ee yidhi muxuu ahaayey muxuu ahaayey cadaalad sameeya nebiga tuhmay dhiiggiisa waxaa lagu badbaadiyey inuu tukadaa dhici karta lacallahu an yakuuna yusallii meeshaa maxaa laga fahmay marka haddii salaaddu ay tahay midda dhiiggiisa badbaadisay salaad la-aantu ya salaad la'aantu dhiiggaaga badbaadin maysa wa meeshaa waxaa laga fahmayaa ninkaasi hadduusan tukan lahayn dilkiisaa bannaanaan laha soo ma meeshaasaa laga qaadanaya marka taariku salaadka in la dili halkaasaa laga deliishanaya xadiidka ayib kan iyo kuwo kaleetoo la mida oo fara badan oo nebiga sal alay wasalam dacni noocaasoo kalea usoo jeediyey nebigu sal alay wasalam eh, muxuu ahaayey eh, eh, qalbigooda munaafiqnimada ku jirta iyo xumaanta ku jirta iyo meelka dhaca ay nebiga ku sameeyeen iyo wuxuu nebigu sal munaafiqiintii tasarufaadkoodii iyo in badan nebigu sal lay slam wuxuu indhaha uga laabto u layn waayey waxaa midi waxa weeyaan way tukadaan oo dee dadkii dad muslimiinay u muuqdaan oo masaajiday ku jiraan oo jamaacadii bay ku dhex jiraan layntoodana maxaa ka dhalanaysa in la yidhaahdo moxamed saxaabadiisii iyo raggiisii buu laynayaa marka dhibkooda in loo dulqaato intii muslimka ay ka faafi lahayd dacaayad ah way islaynayaanoo iyagii baa dhiiggoodii daadinaya dacaayadaadsaa wax kasta ka darane dhibkooda ay gudaha ku hayaan ha laysaga dulqaato siyaasaddii nebigu sidaasay ahay salawatu rabbi waslamu caleyh xataa wax kale iska dhaafe dilkiisa isku dayaan xataa inay dilaan way isku dayeen dagaalkii tabuuk markuu nebigu ka soo noqday fi saxiix muslim dhexday u galeen oo meel buura inay ka ridaan bay isku dayeen nebiga saaran gaadiidkiisa dhinacyaha intay ka galeen bay damceen isagii hashuu saaran yahayba inay buur ka dhacdo oo sidaa ay ku dilaan maca daalika rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ma laynin yaa imaa ama way tukanayaanoo salaad baa ka muuqata yaa imaa dacayadda faafaysaa ka daran masaalixda mafsadada ku jirta dayntooda iyo mafsadada ka dhalanaysa layntooda waxaa badan mafsadada ka dhalanaysa layntooda marka daahirkaasaa lagaga kaaftoon saasuu nabigu kula mucaamaloon jiray salawatu rabbi wasalamu caleyh ayib waxay ku tusaysaa marka oo xadiidka laga faa'idaysanayaa daahirkaa uun wixii soo baxo ruuxa ka muuqda afkiisa iyo addinkiisa unbaa lagula mucaamaloon xadiiskii hore macnuhu tilmaamayo weeyo wa xisaabuhum cala allahi wa hawshaa hoose adiga laguma dirin wacan can cubaydillahi bni cadiy bni alkhiyaar masaladan dambe uu sheekhu leeyahay xadiidka waxaa deliishada culimmada qabta towbadda zindiiqa in la aqbalayo zindiiqa waxaa la yidhaahdaa waa mulxidka diinlaawaha ah ruuxa qalbiga gaalka ka ah diintana muujisanaya marar badanna ay diin la-aantu ka muuqanayso zindiiq baa la yidhahdaa mulxidna waa la yidhahdaa waa diinlaawe kaa isaga ah yani waxa weeyaan culimmada qaarkoodna waxay leeyihin zindiiqa iyo munaafiq waa isku mid waa ruux islaamnimona muujisanaya qalbigana gaalnimo u fadhido gaalnimo qarsanaya marka zindiiqa dilkiisa in la dilayo hadduu muujisto wax dilkiisa keena oo ay ka muuqato afkiisa iyo adinkiisa waa la dili laakiin towbaddiisa ma la aqbalaya maadaama inuu zindiiq yahay la ogaaday jamaahiiru ahli lcilmi ama in badan culimada ka mida waxay qabaan tawbadiisu maqbuulba maaha maxaa yeeley hadduu wax qarsanahayo tawbadanna waxunbuu qarsanhaya marba haddii wax qarsi lagu ogaado oo kufriga iyo gaalnimada uu qarsanayo tawbad male bay qabaan masaladuse waxay u xoog badan tahay zindiiqa tawbadiisa hadduu tawbad saxa la yimaado waa maqbuulo waay leanna waxa weeye waxa ugu badane uu noqon karo ama waa munaafiq ama waa gaal gaalna tawbadiisa alla waa aqbalaa ee laakiin tawbad khaalis ah say uga suuroobi kartaa weeye ninkaa wejiyada faraha badan leh ee kolba meel ku dhacaya taas wey macnaha wa can cubaydillahi bni cadiy bni alkhiyaar anna rajulan nin oo min alansaari ansaar ka mid a ah, ayaa xadaahu u warramay wuxuu u sheegay annahu isagu ataa inuu u yimid rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam wa huwa nebigu fii majlisin isagoo meel majlisa fadhi meel gola isagoo fadhiya yusaaruhu xaal uu ku siraysanayo yacni hoos buu ula hadlayaa waxbuu ku qarsanaya maxay tahay yasta'dinuhu wuxuu idan weydiisanayaa oo inuu u fasaxa weydiisanayaa fii qatli rajulin nin dilkii oo min almunaafiqiina munaafiqiinta ka mid ah wuxuu nebiga hoos ula hadlayaa rasuul ilaahayow ninkaa hebelee munaafiqa ah yaan rabaa inaad igu fasaxdoon ka takhallus hoos fasax hoosuu ka qaadanaya idan hoose ayb fajahara markaasuu kor u qaaday rasuulullaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam nebigu hadalkii hoos uma qarin uma dhigine ninkana warkiisii maba u qarinina wuxuu yidhi alaysa yashhadu an laa ilaaha ila allah alaysa miyuusan hayn ninkaad doonaysa inaad disho yashhadu mid qiraya an laa ilaaha ila allah soo tawxiidka ma qirayo qaala alansaariyu ninkii reer ansaareed wuxuu yidhi balaa iskaba dhaaf inuusan qirayna waa qiraya shahaadateynka waa leeya ya rasulallah rasuulka ilaahyo walaa shahaadata wax qiraal ana lahu isaga uma sugnaanin bu afka waa kaleeya leeya laakiin wax qiraal ahoo qalbiga jira male buuri waxba kama jiro qiraalkiisa ah, ashhadu an laa ilaaha ila allah waa leeyahay laakiin waxba kama jiro halkaasoo istaaga qaala nabigu wuxu uhi sl lay slam alaysa miyuusan ahayn yashhadu mid qiraya ana muxammadan muxamed rasuulullahi inuu rasuul ilaah ma qiraya inaan anigu rasuulah qaala wuxu uhi balaa iskaba dhaafe waa qiraya waa leeyahay walaa shahaadata lahu laakiin wax qiraala uma sugnaanin afka waa ka leeyahay laakiin qiraalkiisu rasmi ma aha waxbaa u qarsoon waa munaafiq qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla slam alaysa miyuusan ahayn yusallii mid tukanaya ma tukadaa qaala wuxuu uhi balaa iskaba dhaafi waa tukadaa dadka waa la tukadaa walaa salaata lahu laakiin wax salaada ma leh waxa uu foorfoorsanhayo dadka ku dhex jiro waxba kama jiro bu soo istaaga ninkan meel bay kaga go'anta yacni waxay waxay uga caddahay inuu ninkani munaafiq yahay qoortana uu casayo waxaan uu samaynayo o dhanna waxba ka jirin halkaasay ka go'anta ayib qaala wuxuu yidhi balaa walaa salaata lahu faqaala nebigu wuxu uhi sal lla lay slam ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwii weeyey nahaaniya allahu alla uu iga reebay can qatlihim layntooda uu iga reebay waay shahaadateynku qiri salaadana wuu tukan kuwaasi inaan laaya alla waa ii diiday buuri rawa waxaa wariyey xadiidkaasi ashaaficiyu fii musnadihi wa axmed fii musnadayhimaa bay ku wariyeen labadooda musnad xadiidkaasi waxaa kaloo soo saaray alimaamu maalik shaaficina ariiqa maalik buu ku warinaya xadiidka xadiidka waxaa laga wariyaa mar cubaydullaahi bni cadiy ibni khayaar ibn khaya ibn lkhiyaar ana rajulan saara rasuulu llahi sal alay aslam axmed baa sidoo kale wariyey wabilaxraa cabdullahi ibnu axmed baa wariyey aabbihii buu ka warinaya can cabdirazaq can ibni jurayj can ibni shihaab can caطaa allaythi can cubaydillahi bni cadiy bni khiyaar ana rajula min alansaar oo sida hadda inoo qoran waxaa kaloo soo saaray ariiqa cabdirazaq can macmar can الzuhri can cubaydillahi bni cadiyin can cabdillahi bni cadiyin alansaari xadiidku marka duruqdiisa qaarna ee muxuu ahaaye cubaydullaahi bni cadiyin ayaa xadiidka rafcinaya qaarna wuxuu ka warinayaa rajul min alansaar qaarna rajulkii buu magacaabayaa oo uu ku magacaabayaa inuu yahay cabdullaahi bni cadiyin alansaari xadiidku marka waa xadiid sanadkiisu uu saxiix yahay wey cubaydullaahi bni cadiyigana saxaabadaa lagu tiriyaa buu leeyahay xaafidku saxaabaduu ku tirsanaa maxaa yeelay nebigu markuu maka furanayay wuxuu ahaa wiil yar oo wax fahmi karaoo wax kala sooci kara mumayis buu ah sidaas daraaddeed saxaabaduu ku xisaaban yahay buuhi yacni siqaaru saxaabuu ahaayo siqaaru saxaaba riwaayaadkooda yacni markay aada u yaryaraay iyagoo yaryar ay nebiga arkeen waxaa lagu tiriyaa riwaayaadkooda inay riwaayaad yihiin riwaayaatu kibaaru taabiciin oo kale la mid taha saas wey maanaa adiga xadiidku wax way wa sugan waay xadiidku waa xadiis sanadkiisu uu saxiix kuwii horuu la mid yahy waxaa loo deliishanayaa shahaadateynka hadduu ruuxu qiro salaadana tukanayo salaaddu inay dhiiggiisa ilaalinayso naftiisa iyo xoolihiisa inay ilaalinayso waxaa laga fahmayaa hadduu salaadda uusan tukanaynin in dhiiggiisu bannaan yaho la dilayo maqsuudkuna waa kaa maqsuudka iyo ujeeddada hadda laga leeyahay taariku salaadka in la dili karayo axaadiistaasoo dhan waxay tilmaamaysaa in aad iyo aada looga food jeegnaadoo layska jiro dadka daahirka muslimka ah ee wax dhiiggooda banneeyo cad aan lagu haynin dhiiggooda inaan lagu degdegin oo layska ilaaliyo arrintaasi taxadarkeeda la yeesho bay axaadiistu tilmaamaysa oo aan asbaab fudud asbaab fudud loo raadsanin in dhiiggooda la daadiyo oo la bannaysto xoolahooda iyo dhiiggooda macna masaladu masale fudud maaha baabu xujati man kafara taarika asalaa wuxuu baab u yahay xujati man cid daliilkiisa kafara gaalaysiiyey taarika salaati ruuxii salaada ka tegay ruuxii gaalnimo ku xukumay ruuxa xujadiisa iyo daliilkiisa ayuu baabu yahay ayib in la dili karo waan soo sheegnay oo xadiistaasaa tilmaamaysa waana sida ay qabaan jamaahiiru ahlilcilmi dilka taariku salaadka ayib hadda wuxuu ka hadlayaa marka ha la dile maxaa loo dilay ma inuu gaal yahay baa loo dilay oo markaa dee gaalnimo haddii loo dilo axkaam baa ka dhalanaysa ma lagu tukan xoolihiisii ma la dhaxli xaggee lagu aasi axkaam fara badan baa ka dhalan marka ma muslim baa caasi ah mise waa murtad gaal ahoo gaalnimaa loo dilay mas'aladaasu hadda meeshan kaga hadlaya ayib cidda marka xukuntay taariku salaadku inuu gaal yahay maxay deliishatay can jaabirin radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi bayna alrajuli ninka waxaa u dhexeeya iyo wa bayna alkufri bayna alrajuli waalkufri gaalnimada iyo ninka waxaa u dhexeeya tarku salaati salaadda ka tegiddeedaa u dhexeeya ruuxa iyo gaalnimada shayga kala teedayee kala ilaalinaya waa salaada hadduu ka tago isagiiyo gaalnimadii waa isku fakadeen wa wax teed oo u dhexeeya ma jiro waa gaaloobay wa rawa waxaa wariyey aljamaacatu baa wariyey ila albukhaariya wاnnasaa'iya lafdiga tirmidi waxa weeye bayna alkufri wاliimaani tarku salaa a gaalnimada iyo iimaanka waxaa u dhexeeyo salaadda ka tegideeda lafdi kaleeto isla tirmidi warinayana waxa weeye bayna alcabdi wa bayna ashirki aw ilkufri tarku salaa addoonka iyo gaalnimada ama shirkiga iyo addoonka waxaa u dhexeeya salaadda ka tegiddeeda xadiidkaasi daahirkiisa waxaa ka muuqda taariku salaadku inuu gaal yahay isagiyo gaalnimadiina aan loo dhaxaynin sidaasuu xadiidku ku cadyahay sidaana waxaa qaba taariku salaadka waa la kala qaadi hadduu taariku salaadku salaadda uga tago diiddo uu diidan yahayba mashruucu ma ah buu leeyahy diinba ma aha waajibba ma aha hadduu sababtu ay taa tahay uu uga tegayo gaalnimadiisa waa laysku waafaqsan yahay wuxuuba inkirsan yahayba salaadiiba kaa inuu gaal yahay waa ijmaac hadalkama nool ka laga doodayo waxa weeye wuu qirsan yahay inay salaaddu waajib tahay inay tiir tahay ka diinta ka mida tahay in lagu leeyaho laazim ay ku tahay laakiin waa wahsanaya naf iyo shaydaan baa jiidanaya waase qirsan yahay kaas wey midka laysku khilaafayo ma gaalba mise waa muslim ama ka hore isaga hadal kama joogo saas wey macanaha ayib xadiidkani marka waxaa deliishanaya culimmada qabta taariku salaadku inuu gaal yahay waana riwaayo can axmed waxaa qaba cabdullahi bnu mubaarak isxaaq bnu rahawiya waa wej oo ka mida madhabka shaaficiga ayb wa can buraydata qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam yaquulu isagoo leh alcahdu ballanka alladii kaasoo baynanaa wa baynahum annaga iyo gaalada noo dhexeeya asalaatu salaadda wey faman tarakahaa ruuxii salaada ka tagaayo faqad kafara waa gaaloobay rawa waxaa wariyay alhamsatu shantii baa warisay sheekh albaani wuxuu leeyahay fii saxiixi tarkiib watarhiib tacliiqiisa wuxuu ku leeyahay xadiidkan abu daawuud maanan ku arkin buu leeyahay alxaafid almuzani isagana tuxfat lashraafka xadiidka markuu ku keenay abu daawuud muusan u tiirinin sidaas daraaddeed xadiidka abu daawuud kuma jira waay macnaha oo ilan khamsas oo abu daawuud ka mid ma hamsada abu daawuud baa ka mid a xadiiska abu daawuud kuma yaalla marka afarta kalaa warisay muxuu ahaayey xadiidkan waa xadiis saxiixa waxaa saxiixinaya alimaamu tirmidi ibnu xibbaan xaakim dahabi iyo sheekh albaniba way saxiixinayaan waana axaadiista ay deliishanayaan culimmada qabta taariku salaadku inuu gaal yahay oo diinta ka baxay waan cabdillahi bni shaqiiqin alcuqayli qaala wuxuu idhi kaana waxay ahaayeen asxaabu rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam nabiga saxaabadiisu laa yarawna kuwo aan arkin bay ahaayeen shay-an shay oo min alacmaali waxyaalaha la sameeyo ka mid a ah, tarkuhu ka tegidaadkiisu kufrun inay gaalnimo tahay kayra salaati salaadda mooye a ah, salaadda waxaan ka ahayn saxaabadii nebigu waxay ahaayeen kuwo aan u arkin camal laga tago inuu gaalnimo keenayo salaadda waxaan ka ahayn laakiin salaadda waxay u arki jireen ka tegiddeedu inay gaalnimo keenayso sidaas way macnaha saxaabadii nabiga sal lay slam rawa waxaa wariyey atirmidiyu baa wariyey kadalika waxaa soo saaray xaakim wuuna saxiixiyey calaa shartihima sharti lbukhaari wa muslim ibn xajarna wuxuu leeyahay fi talkhiis sanadkiisu waa saxiix waxaa kaloo aharkan saxiixiyey sheekh albani cala aljamiici araxma aharkani wuxuu tilmaamayaa saxaabadii nebiga sala allahu calayhi wasalam inay isku waafaqsanaayeen taariku salaadka gaalnimadiisa ilan ijmaac buu tilmaamayaa yani kaana asxaabu rasuuli illaahi laa yarawna sidaa macno ku dhow waxaa laga wariyaa isagana jaabir bnu cabdillahi biisnaadin xasan saxaabadu marka taariku salaadka waxay u arki jireen inuu gaal yahay khilaaf dhexdooda ma oolin mayna isku khilaafsanayn ninka la yidhaahdo eh, abulxasan alma'ribi baa wuxuu leeyahay risaalo la yidhaahdo sabiilu najaah fii kufri ama fii xukmi taariki salaa in ahayd baan u malanaya waqti horaan akhriyey wuxuu leeyahay markuu aada u dabagalay masalada saxaabada wakhtigoodii iyo wakhtigii taabiciinta wax khilaaf ah lama hayo oo sheegaya inay isku khilaafsanaayeen taariku salaadka gaalnimadiisa saxaabada keliya kelima xataa taabiciinta cidda ugu horaysay ka sugan tahay taariku salaad gaal ma aha ee laga hayo wuxuu leeyahay waa imaamu zuhri zuhrina taabicu yarb yar buu habale anas buu la kulmay miyaa la yidhahdaa marka wakhtigii saxaabada haddii laysla ogolaa inuu gaal yahay taabiciintiina laysla ogolaa inuu gaal yahay khilaafku waa khilaaf dib ka bilowday marka ah, islaamnimadiisu waa wax dib ka timid in la yidhahdo meh waa muslim waa mas'ale dib ka timid bayuu tilmaamaya macnaha isaga keligii meehe culimo badan baa macnaha tilmaamaya wa can cabdillahi bni camr bni caasin can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam wuxuu nabiga ka warin annahu dakara inuu sheegay asalaata salaaduu sheegay yowman maalin faqaala markaasaa wuxuu yidhi nabigu sal ly slam man xaafada ruuxii ilaaliya calayhaa salaada korkeeda kaanat waxay ahaanaysaa lahu isaga nuuran nuur bay u ahaanaysaa iftiin wa burhaanan iyo xujo wa najaatan iyo badbaado ayay u noqon yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada waman lam yuxaafid ruuxaan ilaalinin calayha korkeeda lam takun uma ahaanayso lahu isaga nuuran iftiin u noqon mayso walaa burhaanan xujana u noqon mayso walaa najaatan badbaadana u noqon mayso wa kaana wuxuuna ahaanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada maca qaaruuna wa fircawna wa haamaana wa ubaya bna alkhalaf raggaasuu la jirankooda noqonaya qaaruun waa ninkii suuratu lqasas ay ka warantay maalqabeenkii yacani gaalka ahaa waay fircoonna waa ninkii ilaahnimada sheegtay haamaanna waa wasiirkiisii waay haamaanna waa wasiirkii fircoon waay ubay ibnu khalafna waa ninkii reer quraysheede isaguna khayrlaawaha ahaa waay ee gaal gaalka isagana raggaas ee nebiga sal lla lay slam aad u dhibay raggaasuu la mid noqonayaa ruuxii salaadda xifdin waaye rawaha waxaa wariyey axmed kadalika waxaa wariyey darimi ibni xibbaan taxaawi fii mushkil اlaahaar sanadkiisuna waa saxiix alimaam اlhaythami xadiidka markuu u tiiriyey kitaabkiisa mxuu aha majmuc alfawaa'idka markuu u tiiriyey طabaraani fi اlkabiir iyo awsadka ayaa wuxuu ui rijaalu axmeda hiqaat sanadka xadiidku waa saxiix sidaas ayayna tilmaamayaan in badanoo muxaqiqiinta ka mida ah sheekh shucayb alarnawuti iyo rag kaleeto ay tilmaamayaan xadiidkani marka waa xadiis sugan xadiid sugan wuxuuna tilmaamayaa taariku salaadku booskuu gelayo booskii fircoon iyo qaaruun iyo hamaan iyo raggii uu yacani sharka ugu sarreeyey sharka raggii ugu ugu gaalnimada ugu gaalnimo badnaa kuwaa inuu la meel noqonayo daahirkiisana waxaa ka muuqata inuu gaal yahay oo uusan diin lahayn taariku salaadku saddexdaa yacani daliil iyo aharkaas ayuu sheekhu u keenay culimmada qabta taariku salaadku inuu gaal yahay adiladooday ka mid tahy intan keliyana maaha waxaa xoojinaya daahirka qur-aanka qur-aanka daahirkiisu taariku salaadku inuu gaal yahay buu tilmaamaya oo uusan muslim ahayn axaadiis kaleoo fara badan oo macnaha tilmaamaysaa jirto uu ka mid yahay xadiidka nebigu sal lla alay slam uu ku sheegay qiyaamada marka laysugu tago oo ummaddii ummaddaada la soo bax la yidhaahdo maxaad ku garan baa la yidhi ummadaada a ah, summadda lagu soo soocayo maxay tahy waxaa lagu soo soocayaa meelahay ka weysaysan jireen baa dhalaalaya oo iftiimaya hadduusan weysaysan jirinba ka war ma calaamad iyo astaan lagu soo qabtuu yeelanaya maxaa lagaga garan ummadihii kale waxba lagagu soo saari maayo waa sumadlaabo wa a sidaas daraaddeed nusuustaas iyo adilla kaleo aad u fara badan bay u daliishadeen culimmada qabta taariku salaadku waa murtad diinta ka baxay baabu xujati man lam yukafir taarika asalaa wuxuu baabu yahay waxa ay deliishadeen culimmada qabta taariku salaadku inuusan gaal ahayn taariku salaadka ciddii aan gaalaysiinin maxay xujaysatay oo walam yaqtac xujati man ruux daliilkii lam yukafir aan gaalaysiinin taarika asalaati ruuxii salaadda ka tegay oo walam yaqtac aan goynin calayhi korkiisa aan ku goynin bikhuluudin waaritaan fi naari naarta dhexeeda lagu waaro korkiisa kuma jarin oo warajaa u rajeeyey lahu isaga u rajeeyo maa yurjaa waxa loo rajeeyo liahli lkabaa'iri dunuubta waaweyn dadka gale ee muslimiinta ah waxa loo rajaynayo oo ah ama u ilaahay iska cafiyaba jannada iska geeya ama in shafaaco lagu cafiyo ama in lasoo cadaabo cadaabka la mariyo kadibna akhiiran ay jannada ku dambeeyaan markii dembigoodii cadaabka lagaga gooyo taasi waxa weeyaan waa muslimka dunuubta waaweyn ku dhintay rajadaa iyaga loo rajaynayo wax la mida u rajeeyey taariku salaadka inuu naar ku waarayana aan ku goynin inuusan gaal ahaynna aan dhihine oon gaalaysiinin muxuu xujaystay waay madhabkaasi waxaynu yidhi waa madhabka jumhuurta mutayani markii la yidhaahdo a'immada madaahibta say u badan yihiin waay can ibni muxayriis ana rajula nin oo min bani kinaanata ah ninkaasoo yudcaa lagu magacaabo almukhdajiya mukhtaji la yidhaahdo ayaa samica wuxuu maqlay rajulan nin oo bishaami shaam jooga ninkaasoo yudcaa loogu yeedho lagu magacaabo abaa muxamedin yaquulu isagoo le buu maqlay alwitru witirku waajibun waa waajib ah, isagoo shaam jooga ayaa wuxuu maqlay nin abu muxamed la yidhaahdo oo leh witirku waa waajib witirku waxa weeye waa salaadda tirada isdheer leh ee cishaha wixii ka dambeeya la tukado ilaa waagu ka baryay salaaddaasi waa waajib nin leh ayuu maqlay abu maxamed la yidhahdo qaala almukhdajiyu wuxuu yidhi ninkii mukhdajiga ahaa fa markaasaan aaday ilaa cubaadata bni saamit baan aaday buui saxaabigii fa ahbartuhu markaasaan u sheegay warkii baan u sheegay nin meeshaa joogo shaam joogo abu maxamed la yidhahdo wuxuu leeyahay witirku waa waajib fa qaala cubaadatu ubaad cubaada wuxuu yidhi marka kadaba abu muxamed abu muxamed been buu sheegay buui beenta lagama wada hadda macnihii asalka ahaa ee kelimada loo isticmaali jiray kadaba bimacnaa akhطa'a waay waa gafay waay saas way macnaha waa gafay abu muxamed maxaa yeelay muxuu ahaayey kadabada waxaa loo isticmaalaa akhbaarta ama masaladu waa fatwo fatwadana waa lagu gafaaye been buu sheegay looma isticmaalo saas daraaddeed kadaba bimacnaa akhطa luqatu xijaaz waay samictu waxaan maqlay buu uhi rasuulallahi baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu isagoo leh hamsu salawaatin shan salaadood katabahunna allaahu allah qoray cala alcibaadi hamsa salawaatin kayaa katabahunna allahu allah uu qoray cala alcibaadi addoommada korkoodu ku qoray man ataa ruuxii la yimada ama khamsu salawaatin shan salaadood oo katabahunna allahu allah uu qoray cala alcibaadi uu ku qoray man ataa ruuxii la yimaada bihinna ayaga lam yudayic isagoon dayicin minhunna xaggooda shay-an waxba aan ka dayicin istikfaafan fududaysi darteed bixaqihinna xaqooda uu fududaysanayo darteedna aan waxba uga dayicin kaana waxaa ahaaday lahu isaga waxaa u ahaaday cinda allahi ilaahay agtiisa cahdun ballan an yudkhilahu inuu geliyo aljannata jannada inuu geliyo waman lam ya'ti ruuxaan la imaanin bihinna salaadahaas falaysa ma ahaanin lahu isaga cinda allaahi ilaahay agtiisa cahdun wax ballana kuma leh in shaaa hadduu doono yacni ballan uu janno ku geynaya ilahay kama haysto in shaaa hadduu doono alleh cadabahu waa cadaabaya wa in shaaa hadduu doonona hafara lahu waa u dhaafaya rawa waxaa wariyey axmedu wa abu daawuud wannasaa'iyi wabnu maajah wa qaala wuxuuna yidhi ibnu maajah fiihi dhexdiisa wuxuu yidhi waman jaaa ruuxii la yimaada bihinna salaadaha shanta qad intaqasa isagoo nusqaamiyey minhunna xaggooda shay-an wuxuun ka nusqaamiyey wixii loo baahnaa wax ka dhimay ayib istikfaafan fududaysi darteedna u dhimay bixaqihinna xaqooda uu fududaysanayo ah, xaqooda ayuu fududaysanay iska fududaystay sidaa darteed wax uga dhimay kaa isagaa ilaahay agtiisa ballan kuma leh xadiidkaas waxaa saxiixinaya waa xadiis saxiixa waxaa saxiixinaya ibnu cabdilbar ibnu xibbaan nawowi sheekh albani iyo keyrkood lafdi kalaa jiro axmed oo muxuu ahay abu daawuud uu warinayo odhanaya man axsana wudu'ahunna wa sallaahunna liwaqtihinna waatama rukuucahunna wakhushuucahunna kana lahu cala allahi cahdun an yakfira lahu waman lam yafcal falaysa lahu cala allahi cahdun in shaءa gafara lahu wain shaءa cadabahu yacni ruuxii wanaajiya weyse qaadkooda wakhtigoodana ku tukada rukuucdooda iyo khushuucdoodana dhammaystira alla waxaa wuxuu korkiisa ku leeyahay inuu u dembi dhaafo ruuxii aan sidaa yeelinna alla korkiisa wax ballan a kuma leh hadduu doono wuu u dhaafi hadduu doonana wuu cadaabi ayib xadiidkaasi dhankay ka deliishanayaan qolada qabta taariku salaadku waa muslim waxay ka deliishanayaan in shaaa cadabahu wain shaaa hafara lahu xukumka ayaa iska leh xukumka waxaa iska leh muslimka caasiga ah ee isagoo caasiya dhintay soo ma laakiin gaal gaalnimo ku dhintay in shaaa cadabahu wain shaaa gafara lahu ma taallo maxaa yeelay xatman inuu cadaab gelayo oo ku waarayo hadalkama noola mashiicada ilaahay cidda hoos taalla ee allah uu ama cadaabi oo kadibna jannada geyn ama uu sidaa ku cafinoo jannada geyn waa muslimka dembi weyn isagoo qaba ku dhintay waay laakiin iimaan iyo islaanimo ku dhintay waay kaas weeyaan halkaasay marka ka deliishanaya laakiin waxaa jawaab waxaa yacani eh, istidlaalka noocaasa lagu bushinayaa xadiidku salaadda ka tegiddeeda keliya kuma saabsanee waxaa dhici karta inuu ku saabsan yahay ruuxu khushuucdeedii khushuucdii salaadda wax ka dayacay ama wakhtigii salaadda wax ka dayacay ama weysadii salaadda wax ka dayacay qaabkii salaadda loo samaynayey buu wax ka halleeyey amaa ka tegid kulli ah xadiidku kuma saabsanaa jawaabta la yidhi saas way macanaa maxaa yeele waxay tahay khushuucdooda iyo rukuucdooda iyo sujuuddooda iyo soo muusan dhihin waxyaabaha way waxyaalaha laga hadlayo amaa mas'alada aruux salaadii oo dhan ka tegay taa way midda laga hadlayay macnaha wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam yaquulu isagoo leh walu maa shayga ugu horreeya oo yuxaasabu lagu xisaabin bihi isaga alcabdu addoonka lagula xisaabtamay ama laga xisaabinayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada asalaatu salaadda waay almaktuubatu ee la waajibiyey salaada faradkaabaa ugu horreeya wax addoonka lagala xisaabtamo ama laga xisaabiyo maalinta qiyaamada iyadaa lagu bilaabaya fa in atamaha hadduu dhammaystiro a oo iyadoo dhammaystiran la helo waxba kama hadlaysna ha fadaaka way markaas fadaaka kaasi waa hagaagay khalaas jaawaza alqantara waa gudbay ninkaas wa ilaa haddayna dhammaysti dhammaystirin qiila waxaa la leeyahay salaaddii waxbaa ka dhidhiman waxbaa ka hadlaysan ha maxaa la leeyahy marka qiila waxaa la leeyahay unduruu fiiriya malaa'igtiyey hal lahu ma u sugnaaday min tatawucin wax sunna a ma leeyahy bal diiwaankiisa ku noqdo tii waajibka ayd hadday wax ka halhallaabeen wax sunnaa salaado sunnaa ma leeyahay soo fiiriya fa in kaana hadduu ahaaday lahu isaga tatawucun siyaado sunna ah hadduu leeyahay ukmilat waa la dhammaystiri alfariidatu salaaddii waajibka ahayd min tatawucihi sunnadiisa xaggeedaa laga dhammaystiraya ilahay fadligiisa way tabaaraka wa tacaala yacni waxaa laga buuxinayaa wixii galay salaadiisa waajibkaa sunankiisii baa loogu kabkabaya ayib uma kadibna yufcalu waa la fali bisaa'iri alacmaali acmaasha inteeda kale almafruudati ee la waajibiyey milu dalika sidaasoo kalea lagu falaya yacni acmaashii kale waajibka ahayd iyo waajibaadkii shareecada dhammaantood saasaa la marinaya yacni waxa way sekadii baa imaan hadday wax iska dhidhimaan sadaqa ma lahaa baa la dhahaya soonkiibaa imaan sidoo kale xajkiibaa imaan sidoo kale faraa'iddii yani axkaamtii dhammaanteed sidaasaa la marinaya rawa waxaa wariyey alxadiidka alhamsatu shantii baa warisay ah, waxaa taxsiiniyey alimaamu tirmidi waxaa saxiixiyey xaakim dahabi ibn cabdilbar iyo sheekh albaaniba xadiidkana waa xadiis sugan waay ayib waxaa loo wuxuu sheekhu hadda u deliishanaya taariku salaadku inuusan gaal ahayn oo uu muslim yahay wuxuuna ka deliishanayaa oo meeshuu ka deliishanaya ay tahay wa ilaa fa in atamaha hadduu dhammaystiray salaaddii wa ilaa hadduusan dhammaystirin sunnadiisa fiiriyaa la leeyahy wa ilaadaasaa marka waxay ka fahmeen bimacnaa inuu salaadihii qaar ka mida ka tegay kulliyanba laakiin xadiisku kuma caddee wa ilaada waxaa dhici karta in laga wado salaadihii wuu tukaday laakiin waxbuu ka halhaleeyey sida xadiiska horeba ugu tusay salaadihii waajibkaa wuu la yimid laakiin waxbuu ka khalkhalday waxyaabaha ka khalkhaldan ee salaadaha dhexdiisa galay baa sunanka lagu buuxinayaa laakiin salaad laga tega bilkuliya oo salaad sunna ah booskeedii gelayso xadiidku nasku ma aha saas way maanaa ayib wuxuu yidhi wayacdudu waxaa xoojinaya hada almadhaba madhabkan waxaa xoojinaya cumuumaatun nusuus kaleoo caam ah adillo kaleeto aan salaada gooni ku ahayn laakiin macno kaleoo gudo weyn oo caama ah faa'iidaynaysa oo yacni sheegaysa shahaadatooyinka iyo ruuxii qira iyo inuu jannada galay iyo iyo adillo kaloo caam ah baa faa'iidaynaysa taariku salaadku inuusan gaal ahayn minhaa waxaa ka mid a ah adilada iyada maa ruwiya xadiidka laga wariyey can cubaadata bnu saamitin laga wariyey maa ruwiya sidaasi axaadiista sugan maa ruwiya in siiqada noocaasa lagu wariya sax maaha walow muxadisiinta qaarkood ay isticmaalaan haddana waa siiqatu tamriid ruwiyada waxaa loo isticmaalaa wixii daciif ayib maa ruwiya wixii laga wariyey baa ka mid a axaadiistaasi can cubaadata bnu saamitin laga wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man shahida ruuxii qira an laa ilaaha ila allah waxdahu keligii xaaluya cid xaq lagu caabuday inaysan jirin ila allahu alla mooye ruuxii qira waxdahu keligii laa shariika lahu cidina ayna wax la wadaagin wa anna muxamadana cabduhu addoonkiisi inuu yahay wa rasuuluhu qira wa anna ciisa ciisana cabdullaahi inuu yahay addoonki ilaah wa kelimatuhu weedhii alle inuu yahay oo alqaaha uu riday ilaa maryama maryam xaggeeda uu ku riday oo ah kelimadaas maxay tahay waa kelimatu kun waa kelimada lagu abuurayoo amarka ah waana kelimada shay kastoo alla abuurayo uu ku abuuro wa saas wey maanaa laakiin wuxuu kaga bedelan yahay muxuu ahaayey makhluuqaadka waxaan u jeeday basharka kale marka laga reebo aadam basharka kale waxaa lagu abuuraa kulli kelimatu kun baa lagu abuuraa laakiin kelimada kun waxay soo martaa laba isqaba oo is arka ama laba is arko yani haweeney iyo nin ah iyo muxuu ahaayey manidii iyo muxuu ahaayey abuurkii iyo jidkaasay soo martaa amaa asaga isagoon wax nin iyo haweenay ayna is arkin baa toos alla tabaaraka wa tacala kelimadiisa ugu abuuray waxaa la mid a oo arrintaa kula mid a bal kagaba xeel dheer aadam soo ma ah aadam saas daraaddeed baa fii suurati ali cimraan allah muxuu yidhi ina mahala ciisa cinda allahi ka mahali aadam khalaqahu min turaab uma qaala lahu kun ah, saas wey macanaha maxaa yeelay wuxuu kaga xeel dheer yahay ciise hooyuu lahaa soo ma aabba ma lahayn laakiin aadam hooyana ma lahayn aabbana ma lahayn kee xeel dheer marka ah, aadam baa ka xeel dheer saas maana ayib wa ana ciisa cabdullaahi inuu yahay qira wa kelimatu oo alqaha uu riday ilaa maryama maryam uu ku riday iyo wa ruuxun ruux oo minhu xagga alla ka ahaatay ah, ruuxun minhu waa yani waxa wey waa ruuxdii lagu abuuray wey ama laga abuuray waljannatu waljannata wa ana aljannata jannaduna iyo wannaara naartu xaqun inay tahay ruuxii qira jannadiiyo naartu inay xaq yihiin intaa ruuxii qira adkhalahu allahu allaa gelinaya aljannata jannaduu gelinaya calaa maa kaana wixii uu korkiisa ahaaday calaa maa kaana wixii ahaaday korkiisu ku gelinaya oo min alcamali camal ah wixii camalee ahaaday oo uu la yimaado intuu dooni ha dhannaadee ayuu jannada ku gelinaya ha yaraada ha badnaado intaa uu wato ayaa jannada lagu gelinayaa maxaa yeeley intaas hadduu qirsan yahay lasoo sheegayba saas way macnaha muttafaqun calayhi xadiidkan xaggee laga deliishan way marka cumuumaadkii buu ka mid yahay cumuumaadku sheekh sheegay bay ka mid tahayoo taariku salaadka islaamnimada sheeganayahay waa qirsan yahay an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah soo ma sooma qirsana ha moxamed inuu rasuul ilaah waa qirsan yahay ciise inuu kelimadii ilaah yahay oo addoon yahay waa qirsan yahay ayib jannadiiyo naartu inay xaq yihiin waa qirsan yihin soo jannada inuu gala maaha marka ilaan xadiisku saasuu sheegay intaan ruuxii qirsan jannaduu geli sooma dhihin cumuumkiisa wuxuu ku tusayaa marka taariku salaadku inuu jannada gelayo hadduu jannada gelayana dee gaal ma aha soo ma qaabkaasaa loo deliishanaya laakiin waxaa la leeyahy xadiidku waa caam axaadiistan soo marnee taariku salaadka gaalnimada ku xukumaysayna waa khaas walaa tacaaruda bayna caamin wa khaas nas caam ah iyo nas khaas ah wax iska horimaada kamaba dhexeeyaba waxaa la qaadanayaa khaasku meeshuu ku soo arooray asagaa ku xoog badan oo la qaadanaya sidaas daraaddeed waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta laa ilaaha ila allah iyo shahaadateynka qiriddooda iyo masaa'ilada caqaa'idda iyo tawxiidka shardi waxaa u ah cinda ahlusunna waljamaca inuu ruuxu camal la yimaado saas way macana leanna waxa weye laa ilaaha illa allah waa markii lagu yidhi yacni laa ilaaha illa allah soo jannada lagu geli maayo a ah, laa ilaha ila allah soo furihii jannada maaha baa wuxuu yidhi ha laa ilaaha illa allah waa furihii jannada laakiin furo kasta ilkuu leeyahay a ah, ah, furo ilkale haddaad la timaadana jannadii waa laguu furi oo wuu kuu furi firo bir iska taaga fure oo bir iska taagan oo ilka lahayn haddaad meesha la soo istaagto jannadii ma kuu furaya maya waay furaha marka ilkihiisu waa acmaasha oo salaadda u horrayso soo ma marka wax tacaaruda kama dhexee nusuustan caamka ah ma diidayso nusuusta khaaskae xukumaysa taariku salaadku inuu gaal yahay hada wabillahi tawfiiq w sali allahuma w sllam ala nabiyina mxamedi wala alih w saxbi waslem